بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وصحابته الأخيار الأبرار الأتقياء الأبخار ثم أما بعد وهذا هو الشريط الأخير من أشرطة كتاب بداية المتفقه قال المؤلف رحمه الله تعالى baabu axkaamu laymaani wuxuu baabu yahay yamiinta iyo dhaarihii axkaamtoodii wa fiihi daabidun waaxidun yurjacu fi lyamiini yurjacu waa la celinayaa fi lyamiini dhaartii ilaa niyati alxaalifi kii dhaartay niyadiisaa loo celinayaa oo dee waxa weeyaan allah siduu u yidhi subxaanahu walaakin yu-aakhidukum bima caqadtum alaymaan waxaa laydin qabanayo wixii aada gunudeen oo dhaatii qalbigiina aad ka gunudeen oo maxaanku idhaahdaa quluubtiinu ay kasbatay baa loo jeedaa sida aayad kaleba alla u yidhi bimaa kasabat quluubukum marka dhaartii qofku uu ku dhaartay niyadiisii baa loo celinayaa oo dee asalkii niyadiisi muxuu ku dhaartay baa loo celinaya waa dhaartaasi marka waa dhaar muncaqida ah waxay fuqaadu isweydiiyaan dhaarkan waa la celinayaa qofka niyadiisa baa loo celinayaayo muxuu dhaartay baa la odhanaya mar dhaar guntantaybaa oo qofku aanu jabin karayn mise waa dhaaraan guntamin inay dhaartu dee muncaqi tahay baad markaa moodaa sida rasuulku u yihi sal allau alay wasalam inama alacmaalu binniyaat wainama likulli imri'in maa nawa waxaa laga maarmaana qofku marka niyadii in loo celiyo kii dhaartay niyadiisaa loo loo noqonayaa wa haddii arrintu ay naftiisu dee ku taxalluqdo dhaartaas wuxuu ku dhaaranayo ama haddii cid kale ay arrintu ku taxalluqdo dhaartu ama ay xidhiir la leedahay niyadiisu la ictibaarin maayo tixgelin ma leh waayo dee dhaartu maxaa niyada qofka kan ayaan la tixgelinayaa uun ixtimaalna de inay keeni karto marka hadda lagu leeyahay dhaartii waxaa loo celinayaa qofkii dhaartay niyadiisa wuxuu ula jeeday dee waxaa markaa taas baahida keenaysaa waa inay noqoto in ixtimaalaad iyo waxyaaba suuroobi karaa meesha ay jiraan maalan qofku wuxuuba ku dhaartay tusaalaha lagu fahmi karaa wuxuu qofku ku dhaartay inaanu seexan ilaa meel taag oo sarraysa oo buuroo kale ah mooyaane uu tegey meel taaga inaan seexdaa baa igu wallaahiya buu yidhi wuu tegay oo buur dusheed buu seexday waxaa lagu yidhi war ka kafaara gudo dhaartaadii waayo waa dambowdo adigu waxaa tidhi maxaan ku idhaa inaadan seexan ilaa meel taaga buur dusheedna waa seexay markaasu anigu ma dembaabin waayo dee meesha taagga ahi buurtay la micnatay sida ilaahayba u yidhi waljibaala awtaadan buurihii alle wuxuu ka yeelay kuwa dhulka ku qotoma ayuu alla ka yeelay wa tacaala marka dee shay qotoma oo dhulka dul taagan baan ku dul seexanayo hadduu yidhi oo taagan dee ma aan maxaan dambaabin buu leeyahy marka anigu watadka iyo waxaan qotoma waxaan uga jeeday buurtaan uga jeeday waa wax ixtimaali kara markaa dhaartiisii marka qofka marka laleeyahy dhaartiisa ha loo celiyo niyadiisa iyo wuxuu la jeeday waa markii dhaartu ay wax ku suuroobi karayaan dhowr shay ah wuxuu yidhi sheekhu maalan wuxuuba tusaale kale waxaynu odhan karnaa wuxuu yidhi maal wallaahi maanta roodhi iibsan maayo buu yidhi maalan markaasuu haddana iibsaday markaasaa lagu yidhi war dhaartaadii ka kafaalo gudo adigii ku dhaartay loodhi iibsan maayo waadna iibsatay markaasuu wuxuu anigu waxaan ula jeeday hebel la hadli maayo markaan leeyahay maanta roodhi iibsan maayo laga aqbali maayo waayo dee lafdigaas waxaan sidaa uu ku dhaartay ahayn maba xambaari karo lafdigu ma taxamuli karaba ahaani ka labaadi fain lam yanwi haddaanu niyoon qofkii xaalifka ahaa shay-an shay haddaanu niyoonba iskana dhaartay rujuca waxaa loo laabanayaa ilaa sababi sababkiibaa loo dhaaran loo noqonaya sababtii keentay wax inuu dhaarto haddii qofkii xaalifkaaya dhaartay wax niyadaba aanu jirin sababtii kaliftay inuu ku kaliftay inuu dhaarto baa loo celinaya sababtaasaan lagu xambaarayn tusaale ahaan ninbaa maalan ninbaa waxaa u yimid war baa soo gaadhay maalan inankaagu dadka xunxune aan wacnayn ee fusaaqda ah ee daacada ilaahay ay ku daba yar tahay dadkaasu inankaagu saaxiib la yahay baa lagu yidhi masalan markaasuu wuxuu ku dhaartay inta aan noolahay inaanan wiilkaa la hadlin mar hadduuba maanta waxaa ku dhaqmayo waxaa muuqatay odayga in been loo sheegay oo wixii loo sheegay in waxba aanu ka jirin ayaa muuqatay oo inankiisu uu inan wacan yahay dad wanaagsan ku xidhan yahay baa muuqatay aabbihii waa soo noqday oo dadhaabtii waa ka soo noqday inankiisii buu la hadlay ma dambaabayo aabbihii waayo wax kafaara gudnan lagu yeelan maayo waayo ujeeddada dhaartan ku kaliftaa waxay ahayd inankan inuu la hadli waayo ujeeddadaa ku kaliftay waxay ahayd maadaama uu qoladan xunxun ku xidhan yahay dee sababkiiba marka meeshii aanu olinba alxukmu yaduuru maa cilatihi cadaman wa wujuudan xukunku cilladiisu ku wareegaa sidiisaba sida qaacidadu ahayd haddii dee cilladii meeshii la waayo xukunkii meesha waa ka baxaya marka dee wixii oday uu ku dhaartay la sheegaya been bay noqdeen kafaaragudna lagu yeelan maayo maxaanku idhaha kuna dambaabi maayo fain lam yanwi shay-an shay haddaanu niyoonin oo iska dhaarto rujica waa loo laabanayaa ilaa sababi sababkii baa loo laabanaya fain lam yuujad haddaan la helin faila tacyiini fain lam yuujad haddaan la helin wax niyo ah iyo wax sabab ah oo dhaartan ku kalifay faila ila tacyiini yani fa dalika yurjacu ila atacyiin markaa waxaa loo noqonayaa oo dhaartiisii lagu xambaarayaa wixii uu cayimay ayaa lagu xambaaraya maalan waxa uu yidhi khamiis baaba loo keenay markaas wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay khamiiskan maanta xidhan maayo waxna ma niyoon kale maxaanku idhahda wax sababa oo dhaartiisa ay leedahayna ma jirto marka dhaartaasi waxay ku soconaysaa khamiiskanay ku socotaa marka khamiiskan xitaa haddii inta la furfuro oo shaar laga dhigo ama surwaal laga dhigo ama garan laga dhigo ama nigis laga dhigo ama sharawaada laga tolo ma xidhan karo waayo dhaartu waxay ku dhacday marada caynteeday ku dhacday wasfigii doona ha loo sameeyo laga aqbali maayo maadaama haddaan wax niyada iyo wax sababo ku kiciyey aanay jirin ama wuxuuba yidhi tusaale ahaan maxaanku idhahdaa heblaayo la hadli maayo ninkaa xaaskiisa ninkiibaa gabadhii furay kadib buu la hadlay markii ninkaa adee kala tageen kabacdi buu la hadlay ku dambaabaya waayo dee wuu cayim tacyiin buu sameeyey ama ninkaasi ha qabo ama ha kala tageen lamama hadli karaba ilaa hadduu la hadlana kafaara gud baa laga rabaa wuxuu yidhi sheekhu wain lam yuujad haddaan la helin niyo iyo sabab qofkan dhaarta ku kiciyey fa ila atacyiini fa cinda dalika yurjacu ila atacyiin waxaa loo noqonayaa haddaba shaygii u cayimay ee uu ku dhaartay baa loo noqonayaa fain lam yujad haddaan la helin waa kii afraade fa ilaa maa yatanaawaluhu lismu sharcan fa yurjacu waxaa loo noqonayaa ilaa maa shay xaggii yatanaawaluhu uu qaadanayo tusinayo al-ismu magacu sharcan sharci ahaan qofka kani haddii intuu dhaarto dhaartaasi niyadna la waayo sababna la waayo ku kaliftay ee wax uu cayimayna aanay jirin mag waxa uu ku dhaartay shaygaa uu ku dhaartay waxaa dhaarta ku dhaartay waxa uu ku dhaartay ee tusinaya wixii uu waxaasi tusinayo ayaa lagu xambaaraya waana saddex qayboodoo ama sharci ahaan baa loogu xambaaraya sharci ahaan maalan oo dee sharcigu wuxuu lafdigaa uu ku dhaartay sharcigu wuxuu kutusaya lagu xambaaraya maalan nin baa wuxuu ku dhaartay maanta inaanu waxba iibin hadhow buu khamri iibiyey kuma dambaabaya leeyihin fuqahadu waayo lafdigan bayca sharci marka la fiiriyo sharcigu beyca wuxuu tixgeliyaa waa wixii iibkiisu sax yahay oo xalaal yahay ee beyc sharcigu uma tixgeliyo waxa xaaraamtaha iibkiisa waa haddii lafdigaas bayca ah macnaha sharciga ku yimi aynu ku xambaarno ku dambaabi mayonl laakiin macnaha luqawiga ah ee beyc waxaa la yidhaha luqa ahaan waa wax kasta oo la iibiyo uu ku dambaabaya markaas ama wuxuuba ku dhaartay inaanu guursan markaasuu qof dumara hadhow oo ciddadii ku jirto oan ciddad bixinba buuba guursaday tusaale ahaan darnin furay ama ka dhintay oo ciddadii ku jirtuu guursaday isagoo og ku dambaabi maayo waayo caqdigaasa dee baatil aho guntari maayo oo sharcigu dee wuxuu aqbalaya maaha oo dee maxaanku idhahdaa zawaajku wuxuu dee sax noqonayaa marka arrintaas ay sugnaato marka wuxuu yihi sheekhu fain lam yuujad haddaan la helin fa ilaa maa yatanaawaluhu fa yurjacu waxaa loo noqonayaa ilaa maa shay xaggii yatanaawaluhu uu tusinayo qaadanayo alismu magicii sharcan sharci ahaan fa curfan curfi ahaan curfi ahaan wuxuu ku tusayo oo macwa qismigii qaybta labaad haddii qofkan lafdiga uu ku dhaartay wax sharci ah oo kutusaya lafdigan oo la garanaya aanu jirin wuxuu kutusaya xagga curfigaabaa loo celinaya dadku waxay garanayaan oo maxaan ku rahdaa sharciga waxa khilaafsan xayaatadooda ay garanayaan baa loo celinaya waayo dee sideedaba dhaaraha waxaa lagu dhisaa waxa weeyaan curfiga wixii xaqiiqo aan ahayn ibnu cuthaymiin oo kale wuxuu leeyahay kitaabka sharxulmumti camjadka kooiy tobnaad الناaس يcاamalوna بنyاtهم ولا شhك أن العاamي إذا أطلق الكلمة فإنه يريد معناها العرفي ما يعرف اللغة العربية فيكون العرف مقدما لأنه هو المنوي ظاهرا l بن عثayمين عليه رحمة الله dadka waxaa lagula macaamaloonaya niyadooda shaki kuma jiro qofka caamiga a ah buu yidhi haddii uu kelmad iska sheego oo markaa micnaheedii curfigaa uu isna ula jeedo waxaa carabiga luqada carbeed loo garanayo curfigaasaa wuxuu noqonayaa mid laga horeysiinayo shaygii maxaanku idhahdaa la niyeystay ee daahirka ahaa masalan qofkii neef adhiya oo kale tusaale neef adhiya kasoo qaad neefka adhiga luqada carabiga ahi waxaa la yidhaahdaa sideedaba ay ku timaadaa curfiga curfiga curfiga waxaa loo yaqaanaa maxaanku yidhahdaa ashaatu marka la yidhaahdo waa sabeynta ama laxda la yidhaahdaa ma yani laakiin luqada carbeed marka loo loo soo jeesto shida iyo orgiga iyo wanka iyo laxdood waa la dhahaa masale hadduu hadda yidhaahdo oo kale wallaahi maantan waxaan iibsanayaa shaatun baan iibsanayaa oo markaa uu orgi iibsado wuu ku dambaabayaa waayo dhaartiisi umuu baarnima samaynin waayo curfiga dee waxaa loo yaqaanaa lax baa loo yaqaanaa orgi looma yaqaano waa haddii curfiga lagu xambaaro wuxuu yidhi fa luqatan luqa ahaan baa lagu xambaarayaa wixii oo tusaale ahaan hadduu yidhi hadduu qofku yidhahdo wallaahi caana cabi maayo markaa dee magacaas caana cabi maayo uu yidhi dee waxaa magacaasi ku dhacaya wax alla wixii caana ah hadduu xitaa caana bani aadam ka yimi naaskiisa u cabo oo ku dambaabaya wuxuu yidhi sheekhu daalisan baabu nadari nadarkiibuu baabu yahay wa fiihi daabidun waaxidun ha daabidaa ku sugan oo nadarkii qofku wax ku nadareeyey weyaan nadarku luqadu waa iijaab nadartu haadaa ay awjabtuhu calaa nafsii wy shaygan baan ku nadray nafteedaan ku waajibiyaa looga jeeda sharcigana waxaa la yidhaahdaa huwa ilzaamu mukalafin mukhtaarin nafsuhu shay-an yamlikuhu hayru muxaal qofkii mukalafka ahaa baqaangaarhka ahaa ee caqliga lahaa isagoon cidi khasbin in naftiisa ku laazimiya shay baa la yidhahdaa xukunkiisu waa makruuh iyo waa xaaraam culamada khilaaf baa ku jira rasuulku wuxu yhi sal allau alay wasalam inahu laa yuraddu shayئan laa yaruddu shayئan wainamaa yustakraju bihi min albakhi nadarku sidiisa waxaa ma celiyo bakhaylka wax lagala soo baxaa rasuulkuna salawaatu llahi wasalaamu alayhi qofkii intuu nadar gala nadarkiisa oofin waayo wuxuu yidhi kafaaratu nadari kafaaratu lyamiin kafaaratyamiin baa qofkii laga rabaa qofkii haddii isaga oo intuu nadar galay intaanu nadarkii oofin u dhintana cidda maxaankuda xigtadiisa ah baa nadarkii uu galay ka oofinaysa sida xadiidka ibnu cabaas waatuu lahaa sacd ibna mucaada sacd ibna cubaada baa rasuulka sal alay wasalam fatwo weydiiyey nadar hooyadii lagu lahaa hooyadiina ay dhimatay iyadoo aanay nadarkii gudin faqaala sala allahu alayhi wasalam faaqdihi canha nadarkii ka gud nabigu yiri salawatu llahi wasalaamu alayh qaala lmualifu xafidahu llah anwaacu nadri lmuncaqidatu almuncaqidatu sittatan anwaacda iyo noocyada nadarka guntamaya lix weeye nadrun mucallaqu mulaqun nadar mulaq ah yani nadar mulaq ah nadarka halkan uu leeyahay anwaacda nadarka guntama wuxuu uga jeedaa nadarkii shuruudihiisi dhammaystirmeen nadarka aan guntamaynna waa kaan shuruudihiisu dhammaystirmin nadarka muncaqidka tusaale ahaan wuxuu noqon karaa qof qaangaaro caqli leha wuxuu yidhi lilaahi calaya an atasadqa bialfin ilaahay waxaan nadar ugu galay inaa kun shilin sadaqaysto wuuna awooda nadarka inuu bixiyo waa saxiix nadarkaasi waan guntamaya nadarkaan guntamayn waxaa ka mid a ah, maalan qofku inuu yidhahdo lilaahi calaya an ansuuma ams waxaa ilaahay igu leeyahay oo nadar ugu galay inaan berrito soomo dee arrintaasi ma maxaanku yidhahdaa ma guntamayso waayo waa shay dee muxaal ah xukmna ka waajibi maayo oo de markuu le lilaahi calaya an asuuma ams shalay inaan sooma ilaahay nadar igu leeday shalay waa lasoo dhaafay marka de wax waa nadar aan guntamaynoo berri hadda hadduu odhan la war la garta laakiin maanta isagoo jooga wuxuu leeyahy maalan ilaahay nadar waxaan uga galay beri shalay inaan soomo dee shalay inaan soomo suuragal baa shalay laga soo dhaafi waa nadarka mucaqadka wuxuu yihi sheekhu tak wa nadrun mulaqun nadarkii mulaqa ahaa wey waa nadar iska sii daysanoo qofku uu yidhaahdo ilaahay waxaan nadar ugu galay inaan soomo maalin masaajid aan dhiso wuxun sadaqaysto qof wax siiyo wax la midka ah athaani labaad nadrun mucallaqun nadar wax ku xidhan weeyaan oo qofku inuu yidhahdo ilaahay nadar waxaan ugu galay haddii uu icaafiyo ama ilmahayga hebela ii caafiyo inaan saddex cisho aan soomo waay ama uu yidhaahdo maxaanku idhaahdaa haddii wiilkaygii safarka u kacay uu soo noqdo ilaahay waxaa nadar ugu galay inaan waxa waxaa sameeyo masaajin aan dhiso ama waxaa sameeyo nadrun mubaaxun ka saddexaad waa nadarkii mubaaxa ahaa fa waa la doorinsiinayaa qofkii waa la doorinsiinayaa fi labo bayna alficli waalkafaara samayn uu wixii uu ku nadiray sameeyo iyo inuu maxaanku idhahdaa ka kafaaro guto waa la doorinsiinayaa iyadu dee xukunkiisuna waxa weeya nadarka caynkaas oo kale ah mubaaxa ahi waa inuu matala qofki yidhahdo nadar waxaan ilaahay ugu galay inaan maradayda xidho oo kale ama gaadiidkayga fuula buu yidhi dee marka qofka waa la dooransay war maradaadii xidho oo waxba kafaarigud lagaama rabe ama gaadiidkaad ku nadartay raaco kafaarigud lagaama rabe marka labadaa nooc qofkii naadirka ahaa ee nadray isagu door buu uleeyahay oo ikhtiyaar buu uleeyahay inuu nadarkiisii oofiyo oo marka waxba aan lagu yeelan ama inuu nadarkiisii oofin waayo oo ka kafaaro guto markaa wixii ku yimaado waayo rasulku wuxu uri sal lay slam kafaaratu nadr kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin kafaaratu yamiinin xadiiska saxiixa ah rasul ka sugan salawaatu llahi wasalaamuhu alayh riwaayad kale waxay ahayd laa nadra fi macsiyatin wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin yani nadar la oofiyaa ma jirto macsiyo nadar macsiyaa lama oofinayo weeye kafaaradiisuna waa kafaaratu yamiin buu rasulku yidhi salawaatu llahi wasalaamu aleyh waaye araabicu nadrun nadru ficlin ficilku nadarkii weeye makruuhin la necbaysto la kohdo fa yusanu takfiiru waxaa la sunneeyey maxaanku idhaha qofkaas inuu ka kafaaro guto ayaa la sunneeyey oo nadarku makruuha ah wuxuu noqonayaa maalan qof baa wuxuu yidhi ilaahay nadar waxaan ugu galay toon iyo basal inaan ka dhergo buu yidhi maalan ama ilaahay waxaan nadar ugu galay inaanan cadayan buuba yidhi inaanan ba cadayaan baan ilaahay ugu nadare ama wuxuu yidhi inaanan maydhan baan ilaahay ugu magangelay baan ugu nadargelay subxaana watacaala waxaa loo sunneeyey qofka caynkaasihi ihi inuu kafaara guto oo markaa dee maaragtay wixii uu ka dhaartay la yimaado oo waxaa xune uu samaynayo iska daayo waayo inuu waxaa samayn waayo ayaa waxay tahay sunnaha khilaafkiisii weeyaan waaye nadru ficlin nadrun lificlin waa inuu qofku nadru lificlin ficilku nadarkii weye muxaramun xaaraan ah fayajibu takfiiru in laga kafaaro guto ayaa waajib ah oo qofka nadar muxaram uu ku dhaartay maala wuxuuba yidhi ilaahay waxaan nadar ugu galay inaan waxado oo ummadda madhiyo tuug ummadda madhiyay noqdo ama wuxuu yidhi ilaahay waxaan ugu ballan galay ugu nadar galay inaan sigaar cabo ama khamri dhamo ama inaan maxaanku idhaha qofkii dumara waxay tidhi anigoo xayd ah inaan soomana ilahay nader ugu galay wa nadar xaaraam ah waxaa waajiba marka qofku inuu ka kafaara guto ayaa waajiba ah. man nadara an yucsiya an yacsi allaha falaa yacsih u rasulku yihi salawat llahi wasalaamu aleyh buhaariy muslim iyo tirmidi nasa abu daawuud ibn maaja axmed iyo maalik ay wariyeen qofkii ku nadra alla inuu yaanu caasin bu rasulku salawatu lahi waslamu aleyh nadrun lificli aacatin waa nadar lagu nadro daaca samaynteed fayajibu lwafaau waxaa waajiba markaa in la oofiyo ayaa waajib ah oo dee qofkiibaa maalan shay daacaa inuu sameeyo ayuu ku nadri ilaahay wuxuu igu nadar igu leeyahay ballan lagu galay subxaanahu watacaala inaan salaad tukado ama soomo ama riximkayga xidhiidhiiyo waa nadarkaas fayajib alwafaau waxaa waajib marka inuu oofiyo ilaahayna waa ammaanay dadka nadarka oofiyo yuufuuna binnadri wayakaafuuna yawman kana sharuhu mustaqdiran xadiidka rasuulka sal allau alay wasalam waatuha man nadara an yuiica allaha falyutiichu qofku ku nabiraala inuu aeeco allaha aeeco subxaana wa taala kitaabu lqadaai xukunkiibuu kitaabu yahay fiihi arbacatu abwaabin afar baab baa ku jira qadaa iyo xukunku waxaa la yidhaahdaa alfaslu bayna annaasi fi lmunaasacaati bilkitaabi wasunna dadka in lagu kala saaro waxyaabaha isku hayaan kitaabka iyo sunnaha ayaa la yidhahdaa qaduhu waa shay mashruuca kitaabka iyo sunnaha ijmaaca wa an ixkum baynahum bima anzla allah faxkum bayna annaasi bilxaqi walaa tattabic ilhawa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum rasuulka sal alay watul ida xakama alxaakim faijtahada faasaaba falahu ajraan waida xakama faijtahada uma akhta falahu ajraan xadiiska bukhaariy muslim abu daawud ibn maaja iyo axmed ay soo saareen xukunkiisuna waa fardu kifaaya oo dadka qaar hadday la qumaan qaarka kale waa ka dhacaya wuxuu yihi sheekhu alayhi raxmat ullah wa xafidahu llah fi dunya wlaakhira awalan baabu aadaabi alqadaa awalan marka ugu horaysaa wuxuu baabu yahay qadaga iyo xukunka aadaabtiisa wuxuu yidhi sheekh wa fiihi alaaatu dawaabida dawaabid saddex daabid baa ku sugan addaabid alawal shuruudu alqaadi ninka qaadiga ummadda xukumaa shuruudiisu waxa weeye casharatun toban weeye yacni waxa loo baahan yahay laga maarmaanka in qaadiga laga helo sifaadka iyo tilmaamaha laga doonayo waa toban kow an yakuuna baaliqan waa inuu yahay qofkaan gaadha ah, caaqilan oo caqli leh oo mukallaf ah dakaran lab ah xuran xor ah musliman muslim ah waa inuu yahay de waa inuu lab yahayo qof dumara dee umad ma xukumi karto mas-uuliyad sare uma qaban karto rasuulku waa tuwa lan yuflixa qawmun lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a libaani maayo qowm qoomkaasoo taladoodu qof dumara ay gacanta ku haysa buu rasuulku yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh cadlan musliman waa inuu qof muslima yahay oo xor ah walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila cadlan waa inuu caadil yahay ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu samiican waa inuu yahay qof wax maqlaya oo dhagoole aan ahayn basiiran waa inuu yahay qof wax arkaya oo indhoole aan ahayn mutakalima waa inuu yahy qof hadlaya oo akhras aan ahayn oo afka xidhan mujtahidan waa inuu yahy qof mujtahida walow fii madhabin madhabba ha haysta hadduu doonaye ha qallito inuu mujtahid yahay shekhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah kitaabkiisa alkhtiyaaraat wuxuu leeyahay wahadihi shuruudu tuctabaru xasba almkaani watajibu wilaayat lmhali falmhal wuxuu leeyahy shuruuddan waxaa loo tixgelinayaa hadbasay u suuroobi karayso waxaana waajibaysa waxaa waajib ah maxaan ku ihahdaa wilaayada iyo mas-uulka qofba qofka u ka qiimo ronya in loo dhiibo alxaafid ibn xajar aleyh raxmat ullah wuxuu leeyay fi kitaabi aadaabi alqada oo isagu iska leeyahay qaala abu caliy alkaraabisi saaxibu shaafici raximah llah kitaabkaas laa aclamu bayna alculamaai miman salafa khilaafan ana axaqa annaasi an yaqdiya bayna almuslimiin man baana fadluhu wasidquhu wacilmuhu wawaracuhu qari'an likitaab illah caaliman biakari axkaamih caaliman bisunani rasuli lahi sal lay slm xaafidan liakariha wakada aqwalu الصaxaaba caalima bilwifaaqi wاlkhilaafi waaqwalu fuqahaai الtaabiciin waaqwalu fuqahaai الtaabiciin yacrifu الصaxiixa min aلsaqiim hadal dheer oo fatxulbaariga mujaladka saddex iyo tobnaad boqol afartan lix buu ku keenaya adaabitu thalitثu aadaabu lqaadi sabcatun qaadiga edabta laga doonaya waa toddobo an yakuuna qawiyan waa inuu ahaado mid qawi ah oo maxaanku idhahdaa shakhsiyadiisu iyo sumaamulkiisu inuu xoog leeyahay oo mid daciifa ah aanu ahayn cidda xukunka u kala ridaya hortooda wuxuu yihi an yakuuna qawiyan bilaa cunfin waa inuu yahay mid adag oo bilaa cunfin ad adeeg la-aan oo dee waxa weeyaan cunfiga iyo maxaanku idhahdaa adaygaasa la diidaya layinan waa inuu yahay mid dabacsan oo bilaa dacfin taagdaro la-aan iyo cajis xaliiman mid dulqaad badan waa inuu yahay muta'aniyan waa inuu yahay mid eh, maxaanku yidhaha kaadsiinya leh oo aan deg deg ku jirna wax u kaatiya mutafatinan waa inuu yahay mid fahmad badan cafiifan waa inuu yahay mid dhowrsoon basiiran waa inuu yahay mid aragti u leh oo garanaya biaxkaami alxukaami qablahu axkaamtii raggii wax xukumi jiray isaga ka horreeyay waa inuu aqooni u leeyahay waayo taasi waxay keenaysaa xukunkii inuu u sahlanaado oo maxaanku idhaahdaa fariiq wax ku xukumi lah uu caddaato wuxuu yidhi sheekh islaam eh, sheekh ibnulqayim calayhi raxmatullah kitaabkiisa eh, maxaan ku idhahdaa eh, sida uu ku keenayo alfawzan kitaabkiisa almulakhas alfiqhi mujaladka labaad saxada afar boqol saddex iyo toban alxaakimu muxtaajun ila halaaati ashyaa qofka xaakimka saddex shay buu u baahanyay laa yasixu lahu lxukmu ila biha in saddexdaa la yimaado mooyaane xukunku umaba ansaxayaba macrifatu aladilla walasbaab wlbayaanaat wlbayinaat faladilatu yani tucarifuhu اlxukmu الsharciy اlkuliy wاlasbaabu tucarifuhu hubuutuhu fi hada اlmaxali اlmucayan aw intifaa'uhu canhu wاlbayinaatu tucarifuhu طariiqa اlxukmi cinda الtanaazuci wamataa akhطأa fi waaxidi min hadihi ثalaaثة akhطأa fi اlxukmi weli الضابط الثالث alawqaatu waqtiyada alatii waqtiyadaasoo laa ynbagii aan haboonayn ilqaadi ninka qaadiga an yaxkuma fiiha inuu ummadda xukumo casharatun toban weeye alqadabu cadhadi oo dee marka uu qofku cadhaysan yahay waxma xukumi karo xaaraan bay ka tahay qofka qaadiga ah mamnuuc bay ka tahay inuu maxaanku idhahdo xukumo isagoo cadhaysan waayo qadabku wuxuu dheehayaa ama xumaynayaa qaadiga qalbigiisa iyo dihnigiisa iyo fahamkiisa marka inuu si fiican wax u fahmo ayaa qadabkii cadhadu ay suuro gelin waayeysaa isaga iyo markaa inuu si fiican uga bogto dacwadii meesha socotayna waxay ku keenaysaa cillad aad u fara badan abi bakrata nufaac ibn alxaaris athaqafi ayaa waxaa la sheegaa sida uu maxaanku imaam albukhaari saxiixiisa iyo muslimku iyo tirmidi iyo nasa iyo abu daawuud ibni maaja axmed intaba ay keenayaan ayaa wuxuu u qoray inankiisa warqad oo sijistaan markaad joogaan bianlaa taqdiya bayna ithnayni wa anta qadbaan inaadan xukumin laba qof adigoo cadhaysan fainii samictu rasuul annabiya sala allahu alayh wasalama yaquul laa yaqdiyanna xakamun bayna nayni wahuwa adbaan qof xaakim xukumin laba qof isagoo cadhaysan bu rasuulku yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh waayaha alxaqnu ka labaadi waa alxaqnu isagoo wax celinaya xaqnigu waxa weeyaan waxa weeyaan qofkii isagoo wax celcelinaya oo ama kaadibaa haysa ama saxaraa haysa maxaan ku idhaahdaa ama caloosha laga hayaa ama gaaja haysa shiddat gaajo daran isagoo ay hayso waa inaanu gaajo daran isagoo qaadigu ay hayso wa inaanu maxaanku waxba xukumin shiddat lcaطshi haraa daran alhamu walwaliyo murug almalalu daal alkasalu wahsi annucaasu lulo albardu lmu'limu yani qabow xanuujiya alxaru lmuzciju kulayl argagax leh oo majowgu aada u kulul yahay intaaba ninka qaadiga ahi lama ogola isagoo ay haystaan inuu xukumo oo qofku de maxaanku idhaahdaa waxba ma kala xukumi karo oo qofku waa dhiban yahay oo dhib baa meeshii ka imanaya oo de arrintaasi sax maaha sharcan haaniya baabu ariiqi اlxukmi wa xukunka dariiqiisa iyo wadadiisa iyo jidkiisa iyo sifadiisa iyo qaabkiisa wa arbacatu dawaabit adaabit اlأwal mustanadaat اlxukmi arbaca xukunka arrimaha lagu gaaro ee xukunka markaad xukumayso waxyaabaha qofku inuu ku tiirsanaado la rabo ee laga shidaal qaadanayo xukunka waxyaabaha looga shidaal qaata waa afar o ashahaadatu waa markhaati oo haddii macaanku idhaahdaa nin hadduu nin kale xaq u sheegto wax u sheegto waxaa waajib ah in meeshii dee cadli la keeno oo cadaalad meeshii waa inay timaadaa cadaaladaas waxaa kow ka ah markhaati ka markhaati kacaya qofkan waxaa inuu leeyahy wa daway cadlin minkum xadiiskii kale rasulku sal ly sl waatuu lahaa fi saxiixi muslim iyo abudaawud iyo tirmidi iyo axmed alaka bayina ninkiiba nin kale wax u sheegtay war markhaati ma haysataa buu nabigu yii athani ka labaad alyamiinu waa dhaarti oo dee qofku haddii kii maxaanku idhahdaa mudacigaay wax sheeganayay ee qofka kale wax ku sheegtay hadduu markhaati war ninkan waxaad ku sheeganayso markhaati ku caddeeya keen haddii la yidhaahdo oo markaa uu markhaati waayo qofkii uu wax u sheeganayay baa u dhaaranaya dhaartiisaasu ku qancayaa dimadiisuna ku beri noqonaysaa falaka yamiinuhu laysa laka minhu ila dalik rasuulku yihi salawatu wasalaamu alayhi waxaad leedahay qofkaa dhaartiisaad leedahay waxba kale kuma lihid ayaa rasuulku yidhi salawatu llahi waslam xadiiska muslim iyo abu daawud iyo tirmidi iyo axmedintu way wariyeen ahaalidu ka saddexaad aliqraaru waa qirid oo qofkii wax loo sheeganayay ciddii wax u sheeganaysay xaqii ay u sheegatay hadduu qiro waa loogu xukumayaa annukuulu waa ka joogsi waxbaa qofkii loo sheegtay oo maxaanku idhaahdaa qofkii mudaciga ahaa ee wax sheeganayay qof kale wax u sheeganayay ayaa qaadigii wuxuu ka dalbay qofkii wax loo sheeganayay meeshan joogay inuu dhaarto kii wax loo sheeganayay baa markaa wuxuu diiday inuu dhaarto laba nin baa wax isu sheegtay ninkii wax sheegtay ee soo dacwooday ee ninkan ashtakeenaya inuu wax kuleeyahay sheegayay markhaatikeen baa la yidhi ma hayuu yidhi kii wax loo sheeganayay baa la odhanayaa war dhaaro adigu waxa ninkani kuu sheegayo kuu sheeganayo inaanan xog iyo xaal ka hayn ama aanu kuguba lahaynba markaasuu kii la yidhi dhaaree wax loo sheeganaya buu dhaartii buu ka nukulayoo waa ka joogsadeen waa iska taageen qofkaasi markaa waxaa lagu xukumayaa ka joogsaga dhaarta uu ka joogsaday ayaa lagu xukumayaa xaqi loo sheeganayay waayo hadduu run sheegayo wuu dhaaran lahaa dhaarta uu ka joogsaday waxay caddaynaysaa marka inuu been sheegayo xaqii lagu leeyahy athaaliu adaabidu thaani yaxlifuhu shaahidu kii markhaatigu waa dhaaranaya fii alaaati mawaadica saddex goobood marka la joogo qofka markhaatigu saddex meelood baa sidiisaba la dhaariyaa oo qofku markhaatiga ahi saddexdaa meelood buu dhaaranayaa imaamu abri calayhi raxmat ullah tafsiirkiisa mujarad abri tafsiirkiisa mujaladka toddobaad sabxada lixdan iyo lix wuxuu leeyahay laa naclamu lilahi caza wajala xukman yajibu fiihi cala ashaahidi yamiinun laa naclamu lilahi alle uma ogin subxaanahu watacaala xukun xukunkaasoo maxaan kudha qofka shaahidka ah ee markhaatiga ah yamiin ay ku waajibayso qodobadaa oon culimadu sheegeen mooyaane o yaxlifu shaahidu waa dhaaranayaa dheh fii alaatin wakow fii shahaadati ahli dimma dadkii ahli dimmaha markhaatigoodii waase xagee fi lwasiyati waa wixii dardaaran iyo wasiyo ah wixii dardaaran iyo wasiyo ah maxaanku dadka ahli dimmaha ah waa dhaaranaya oo dee sidaa alleba u yidhi ya ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum lmowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum aw akharaani min gayrikum aw aakharani min غayrikum in antum darabtum fi اlardi faasaabatkum musiibaة اlmowti taxbisuunahmaa min bacdi salaati fayuqsimaani biاllahi in irtabtum la nashtari bihi hamana alle waa soo waray fayuqsimaani biاllahi lashahaadatuna axaqu min shahaadatihimaa wama ctadaynaa ina ida lamina alaalimiin dalika adnaa an yaatuu bاshahaada calى wajhiha buu alla yihi subxaanaه wa tacaala naasir sacdi aleyh raxmat llahi wuxuu leeyahay qofkii dhintay soo ayaadkan fasiraya safxada laba boqol afartan iyo toddobo qofka mayidka haddii geeridu ku timaado safar isagoo ku jira ama wax la mid ah oo de markaa markhaatiguna dadka wuxuu ninkaas dardaarmay inuu yar yahay ay iska yara muuqato wax markhaati la tixgeliya waxaa haboon inuu markaa laba markhaati oo muslimiin oo caadilina qofka u dardaarmo wixii uu dardaarmi lahaa u sheego haddii la waayo maxaanku iraa laba ninoo gaala ah mooyaane inuu markaa u dardaarmo way banaanta inuu u dardaarmo way banaantay laakiin haddii gaalnimadooda awgood looga shakiyo armay nimanku been sheegayaan ama wax khiyaamayaan ama dardaarankii ay bedelaan ama wax ka dooriyaan markaa salaada waqti salaad la tukada dabadeed baa la dhaalinayaayo saasaa lagu wadayaa marka wuxuu leeya sheekhu fii shahaadati ahli dimma dadkii ahlu dimmaha ahaa ee maxaanku maxaankuraa muslimiinta ku dhex hoos noolaa jizyada laga qaadayay ee gaalada ahaa wasiyadoodii dhaartaas waa la dhaarinayaa wey haddii laga shakiyo wey fii shahaadati lmar'ati qofka dumara markhaatigeedii ayaa maxaanku iyaduna dhaartii soo gelaysaa alwaaxidati ee kelida ahayd cala aridaaci nuugma ku dhaaranaysa ida tuhimad hawaase haddii la tuhmo qof baa waxay ku dhaaratay hebel ninka la yidhaahdo inuu naagta uu qabo isaga maxaanku raa iyo isaga ay nuujisay oo ridaac bay sheegtay ama maxaanku ra ridaaco sheegtay marka haddii eh, way dhaaranaysaa halkaa qof baa dhaartida loo tixgelinaya haddii laga shakiyo waa la dhaarinaya fii shahaadati zawji calaa zawjatihi markhaatiga ninkuu naagtiisa ku markhaati kaco bizina ciyadan billah zino iyaduna waa la dhaarinaya oo ilaahay waatuu lahaa subxaanahu wa tacaala fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billahi inahu lamina asaadiqiin adaabidu haaliu man takuunu calayhi alyamiinu man qofkeebaa takuunu calayhi dushiisa ahaanaysa alyamiinu dhaarta ayaa lagu yeelanaya takuunu dhaarti waxay ahaanaysaa cala lmudacaa calayhi kii wax loo sheeganaya waasoo goormaa cinda faqdi bayinati lmudaci cinda faqdi marka la waayo agteed bayinati lmudaci kii wax sheeganaya markhaatigiisa marka la waayo kii wax loo sheeganaya waa dhaar lagu yeelanaya takuunu waxay dhaartii ahaanaysaa cala lmudaci kii wax sheeganaya waase goormaa idaa kaana lahu shaahidun hadduu markhaati haysto waaxidun keliya fi lxuquuqi almaaliya wixii xuquuqdii maalka ku saabsanaa markhaati keliya hadduu haysto markhaatiga ka dhiman dhaar buu ku kabaya athaaliu takunu calayhimaa takuunu way ahaanaysaa dhaartu calayhimaa dushooda labadii mutadaaciyaankii weye way waase goorma ida ikhtalafaa hadday iskhilaafaan fii qadri hamani lmabiici shaygii la iibiyey lacagtiisa lacagtaa qiimaheeda hadday isku khilaafaan oo laba ninba wax kala iibsadayoo ninkii baayic iyo mushtari waxay isku khilaafeen lacagta calaamadan la siistay isku khilaafeen oo midkii baayica ah, wax iibinayaa wuxuu yidhi toban baan kaa siiyey kii iibsaday wuxuu yidhi sideed baad iga siisay wax ah dhexdooda ma yaalo mid waliba waa dhaaranayaa wixiina markaa si sawiye abaa ah loogu qaybinayaa adhaabit araabicu alariiqu ilaa ibaati alxaqi wadada lagu gaaro xaqa sugitaankiisa waxa weeye muaalabatu lmuddaci kii wax sheeganaya waa in laga doono bilbayinati cadayn iyo waa wadada xaq ku sugmaya wey ninkan waxbuu sheegtay waa soo dacwooday ninkan wax u sheegtay waxaa la odhanaya markaa marhaati cadeeya kayn adigu waxaad sheegto athani ka labaad fain cajaza hadduu ka caajizo kii wax sheeganayay tuuliba lmudacaa calayhi waxaa laga doonayaa kii wax loo sheeganayay bilyamiini dhaar baa laga doonaya oo dee labada nina wax isu sheeganayay kii wax loo sheeganayay isagu haddii maxaanku idhaahdaa markaa kii wax sheeganaya oo markhaati waayo isagii baa markaa dhaaranaya oo uliba calayhi bilyamiin athaaliu ka saddexaad waxa weeye fain abaa hadduu diido xakama calayhi ay xakama alqaadi qaadigii wuxuu ku xukumayaa calayhi ay cala almuddacaa calayhi kii wax loo sheeganaya binuquuli ka joogsigaas ayuu ku xukumayaa xaqii wa alzamahu lxaqu xaqina waa ku laaziminaya waa hadduu run sheegayo dee kama joogsadeen weeyaan dhaagtii waa dhaaran lahaa haalian baabu lqismati qismadii iyo qaybtii baabu yahay oo qismadan waxaa min qasamtu shaya idaa jacalta aqsaaman baa laga keenayo waxa weeyaan waxaa loo jeedaa waxyaabihii maxaankuraa isku dhex jiray oo lakala soocaa loo jeedaa wa fiihi daabidaan laba daabid ayaa ku sugan daabid lwal alqismatu nawcaani xoolihii la qaybinayay maxaanku idhaahdaa laba qaybood weeye kow can taraadin wa htiyaarin can taraadin ka raali noqosho xaggee oo labadii qof ay isaga raalli yihiin wixii loo qaybsado wakhtiyaarin iyo doonitaan qofku iskii iyo khiyaarkii u doono qof waliba u doono labadu qof de shurakada waxay isugu jireen inay wuxoodii markaa kala qaybsadaan oo si ikhtiyaara u kala qaataan ama ciddii wax loo celin lahaa markaa wax loo celiyo iyadu waa bannaanta masalan guri ka kooban tusaale ahaan qol iyo suuli iyo jiko ayaa laba nin u udhexeeya gurigan wuxuu ka kooban yahay waa guri qol baa ka dhisan musqulna waa leeyahay gurigii suuli kijana waa leeyahay laba nin baa gurigaasi ka dhexeeya maxaankula guriga laba nin ayaa wada leh gurigaa labada nin ay wada leeyihiin suuragal maaha dee in la qaybiyo haddii laysiraado labada nin guriga gurigaa loo qaybiyo dhib baa meeshii imanaysa rasuulkuna wuxuu laa darara walaa diraar dhib iyo isdhibidi midina ma jirto buu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka dee qismada iyo qaybinta dhib baa meeshii labadii qof kasoo gaaraysa midkood baa dhibi ka imanaysaa oo de maxaanku qiimihii baa isdhimayaan hadii loo qaybiyo haddaynu marka kasoo qaadno guriga intaan la qiimaynba intaan la qaybinba hadduu yahay maalan boqol milyanba hadduu yahay oo soomaali ah kaba soo qaad hadduu gurigii yahay qof walibana qaybtiisu markaa ay noqonayso konton inuu qaato ay noqonayso dee markaa qaybtaasay u kala qaadanaya oo markaa haddii gurigii la qaybqaybiyo hadhow la jejebiyo la googooyo qof waliba nasiibka kusoo beegmaya wuxuu noqonayaa markaa labaatan milyan uu noqonayo dhibaata meeshii imanaysa nusuusta noocaasi iyo qaabka loo adaynu u sheegnay wixii la wadaagay mushtaraga ah wuxuuna caynkaa ay oo haddii hala kala qaybiyaliisa dhibaata ay imanayso ma banaana in la qaybiyo ilaa labada qof ee wadale inay iyagu isku waafaqaanoo raalli isaga yihiin mooyaane waayo qismadu iyo xuquuqda kala duwideedu iyo tacdiilin la sameeyo wixii la kala duwayaa dee waxa weya waxay u baahantay ilaalinteeday u baahantay wahiya iyadu maa tii weye fiihaa gudaheeda dalalun dhib uu ku jiro aw amase raddu ciwadin ama maxaanku ihahdaa wax bedel ah celinteed ay ku sugan tahay oo marka adi labadaa qoofi waa raddu ciwad bay samaynayaan wy can ikraahin wa ijbaarin qismadii waxay kaloo qaybta labaad noqonaysaa can ikraahin yani waxaa weeyaan khasbid qofkii la khasbo xaggii iyo wa ijbaarin dirqin qofkii la dirqiyo waa wixii markaa haddii la qaybiyo waxaan dhib ku jirin oo dhibaata aanay qof walba soo gaaraynin oo maxaanku yidhaahdaa haddii xitaa qofna aanu wixii markaa celin karaynin oo qof qura intu iskula wareego qofka kale aanu celin karaynin ama qofkii loo celin lahaabaaba isagu diidanoo in wixii la qaybiyana ma ogola qaadigu marka wuxuu xukumayaa oo ku khasbayaa kan qofka kani maxaanku idhaahdaa inuu qofka kale qaybtiisii ama inta loo celiyo qaato ama loo qaybiyo marka hadduu qofkan qaybtiisii u baahan yahay wahiya iyadu maa midii weye laa darara fiiha wax dhiba aanu ku sugnayn walaa radda ciwadin ciwad iyo bedel celintiina aanay ku sugnayn ida ikhtasamaa hadday qaybsamaan bilqurcati qoryo qorituur hadday ku qaybsadaan labadii qof xuquuqdii u dhaxaysay ay wadaageen lazimat way laazimaysaa ilaa fii xaalatayni laba xaaladood mooyaane laba nina wax isugu jireen baa u qori tuurtoo qorituur bay ku kala qaateen waa laazimaysaa arrintaasi laba xaaladood mooyaane buhuuru caybin waa ceeb soo bixitaankeed ceeb hadday timaado iyadu waxa weeyaan ceebtaasi dee waxa weeyaan ceeb ninkii iskale baa leh oo dee ceeb ninkii iskaleh baa markaa qaadanaya fii nasiibi axadihimaa labadooda yacni waxaan ku idhaahdaa mid ka mida qaybtii hadday cayba kusoo baxdo ceebtaa iyadae kusoo baxday ciddii lebaa qaadanaysa athaani ka labaad duhuuru qabnin abnun faaxish qabnun faaxishun khiyaano xun waa inay soo baxdo fii nasiibi axadihimaa labada ninee wax qaybsaday mid maxaanku dhaa qaybtii ay ku soo baxdo markaana cilmi iyo taxgelinteeda ay leedahay raabican baabka afaraadi waa baabu dacaawi waalbayinaat waa baabkii wax isu sheegashada iyo markhaatiyada weeyaan dacaawi wa jamcu dacwa oo aalab baa la yidhahdaayo sida walakum fiiha maa tadacuun ay maa tatlubuun alla waatuu lahaa sharciguna waxaa la yidhahdaa waxa weeye idaafatu linsaani ilaa nafsihi istixqaaqu shayin fii yadi hayrihi aw fii dimmatihi inuu qofku maxaanku idhaahdaa qof kale u sheegto maxaanku iraa shay gacantiisa ku jira isagu inuu muto oo uu iska leeyahay waaya wuxuu yihi sheekhu idaa tadaacayaa hadday sheegtaan laba qofi caynan shay cayntii oo walaa bayinata markhaati aanu haysan oo markhaati aanu u ahayn liaxadihimaa midkood falahaa axwaalun waxaa laysu sheegtay waxaa u sugnaaday axwaalun xaalado arbacatun afara ah, oo laba nin baa wax su sheegtay mutadaaciyaan ah qofba qofka kaleu wax u sheeganayaa wax markhaati ahna labadaa nin ima haystaan qof manqofba laba nin baa wax sheeganayo labada ninna shay bay wada sheeganayaan shaygaas wax markhaati ahoo u kala caddeeyana ma jiro weeyaan walaa bayinata liaxadihimaa qof markhaati hayaa ma jiro anlaa takuuna alcaynu cayntu midda koowaad tusaale waxa weye anlaa takuuna alcaynu waxa laysu sheeganayaa waa inaanu ahayn biyadi axadihimaa labadooda midkood gacantii mid ku jira fayataxaalafaani way dhaaranayaan xaaladaasi wayatanaasafaaniha waana qaybsanaya laba nin baa wax sheeganaya ninba waxaasu sheeganaya nin waliba wuxuu leeyahy anigu shaygan aniga iskaleh ka kalena aniga iskaleh markhaati nimankii ma haystaan midna gacantiisa wixii kuma jiro oo qof kala gacanta ku haya ama meel bayba yaalaan labadaba dhaartaa la odhanayaayo waa loo kala barayaa shaygii an takuuna biyadayhimaa waxay isu sheeganayaan inay gacantooda ku jirto fayataxaalafaani way dhaaranayaan wayatanaasafaaniha way qaybsanayaan ayada sidoo kale wixii ay sheeganayaan nin waliba uu geeskiisa ka sheeganayay gacantay ku hayaan labadooduba waa loo qaybinaya saddex an takuuna biyadi axadihim an takuuna waa inay tahay biyadi axadihimaa waxaan ay labaduba sheeganayaan midkood gacantii mid ku sugan fa hiya iyadu lahu waxaa iskale ka gacantiisa ay ku jirto biyamiinihi dhaartiisuna ku mudanaya an takuuna biyadi haaliin waxaa la sheeganayo labadooda ay sheeganayaan waa inay tahay mid ku jirta biyadi thaalihin qof saddexaad gacantii hadday qof saddexaad dee gacantii ku jirtana axwaal bay leedahay oo dee maaragtay qofkaas kaa gacantiisa ay ku jirtaa qudhiisu waa inaanu isagu sheeganayn oo maxaanku idhaahdaa haddii marka hadee ay sheegasha meesha noqoto waa loo qori tuuraya qof kale gacantii hadday ku jirto kii qorigiisu soo baxo ayaa dabeetan la siinaya fayaxlifu waa dhaaranaya likulli waaxidin mid walba yamiinan dhaar waya'huduha waa qaadanaya markaa qaybtii maxaanku ihaha isagu u helay kitaabu shahaadaati markhaatigii buu kitaabu yahay fiihi arbacatu abwaabin afar baab baa ku sugan halka kani waaya marhaatigu waa jamcu shahaada waa markhaatigii shahaadadii baa loo jeedaa wuxuu yidhi sheekhu calayhi raxmat baabu shuruudi man tuqbalu shahaadatuhu wuxuu u yahay qofka markhaatigiisa la aqbalaya shuruudiisa wa fiihi daabitun waaxidun hal daabit baa ku sugan oo shuruudu shuruudu man qof shuruudu man qof shuruudii tuqbalu la aqbalaya shahaadatuhu shahaadadiisiiyo maragiisu sittatun lix wey qofka markhaatigiisa la aqbalayaa waa lix kow albuluuqu waa inuu qofku qaangaar yahay alcaqlu waa inuu caqli leeyahay annutqu waa hadal inuu qofku qof hadlaya yahay alislaamu waa inuu qofku diin islaam haysto fii hayri lwasiyati fi safari wixii aan ahayn dardaarankii qofkii safar ku jira iyadu oo te qofka safar haddii la yahay oo cidigeeri ku timaado u dardaarmayo shardi uma aha in qofka markhaatiga noqdaa muslim uu yahay oo keliya qof cadaaladle waa la rabaa qof muslimaa la rabaa haddii la waayo kuwa gaalaha qudhooda markhaatigii waa la gelinayaa hadhow haddii maragooda laga shakiyaa been iyo khiyaano iyo bedel iyo doorin waa la dhaarinaya alkhaamisu ka alxifdu waa ilaalin oo dee maxaa qofkii maxaanku idhahdaa qofkii <laughs> hilmaanka iyo ilowga badnaa ee isagu wixii wax walba ilaawayey qofkaa isagu waxa weeyaan de waxbaa markhaatigiisa waxbaa ku jira oo maxaanku yidhahda markhaatigiisa maragiisii waa qof de wax ka siiyiinla qofka wax xifdinaya maskaxda le baa la rabaa alcadaalatu cadaalad baa la shardiyaayo wa ashhiduu daway alle waatula subxaana wa tacaala cadaaladu isaguna waa shay muhima ah weya baaban muxuu baabu yahay mawaanicu shahaada shahaadada iyo markhaatigii mawaanicda waxyaabaha markhaatiga manciya wa fiihi daabidun waaxidun mawaanicu shahaadati cashara markhaatiga ah waxaa diidaa inuu qofku markhaati noqdo waa toban kow asiqaru waa da'yaraan aljunuunu waali siqaru da'yaraan iyo waali iyada meesha way soo gashay alkharsu afla-aanu maba hadlayaba alkufru gaalnimo alfisqu faasiqnimo cadamu alxifdi wa kahratu nisyaan wax xifdin la-aan iyo halmaan badni alcadaawatu colaad atuhmatu tuhmad qofkan maxaanku kala tuhmaysan yahay inuu maxaanku idhaahdaa cadaalad aanu ahayn alqaraabatu dhalasho iyo qaraabanimo min alsli awi farci asal iyo farci waa aabihii iyo maxaanku idhaahdaa loo aqbali maayo dee dadkii nasabkii laysgu aqbali asali iyo aabihii iyo aabihii iyo aabihii markhaati laysugu aqbali maayo ilmihiina sidoo kale markhaati maxaanku idhaha waalidkii iyo ilmihiis dhalay markhaati laysaga aqbali maayo laakiin labadii qof ee dee walaalaha ahaa haddii markaa wax cilada la ogyahay aanay jirin oo qofkan cadaalad lagu ogiya waa banaantay in qofka walaalkiia marku markhaati furo ama u marhaati furo an yajuza waa inuu an yajura calaa nafsihi waa inuu naftiisa usoo jiido waxyaabaha aan marhaatiga la aqbalayn waxaa ka mida ceebta ku ah an yajura qofkii marhaatiga waa inuu usoo jiido calaa nafsihi naftiisa nafcan waxtariya dheef bishahaadatihi marhaatigiisa aw yadfaca canha dararan ama uu kaga riixo wax dhib ah oo laaluushiya waxa uu bixiyo kaa marhaatigiisa la aqbali maayo baabu aqsaami lmashhuudi bihi wixii laga marhaati kacaya qaybtiisii wa fiihi daabitun waaxid aqsaamu lmashhuudi bihi waxaa laga markhaati kacaya qaybtiisu asharatun toban weeye maa shay laa yuqbalu aan la aqbalin fiihi gudihiisa ilaa arbacatu rijaalin afar nin mooyaane wa huwa zinaa kaasna waa zinadii iyo wamaa fii macnaahu wixii isaga micnihiisa ah oo de waxa weeyaan zinadii iyo liwaadkii iyo afar qof weeyaan lawlaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhadaa alla waa tuleeya subxaanahu wa maa shay wey laa yuqbalu aan la aqbalay fiihi gudihiisa ilaa alaaatu rijaalin saddex nin inay ka markhaati kacdin mooye wahuwa almacruufu huwa isaga almacruufu waa shaygii la garanayay biqinan yaddaci lfaqra liya'huda min azakaa bianiyin huwa almacruufu biqaniyin waa qofkii qaninimo lagu yaqaanay oo yaddaci lfaqra saboolnimo sheegta liya'huda suu qaato min azakaati sakada wax uga qaato saddex qof hadday ka markhaati kacdo war ninkaas maalqabeen buu ahaa waase musallafay oo waa faqiir ninkii waxa la siiyo waa la aqbalaya weyaan oo de maaragtay rasuulku waa tula salawatu warajulun asaabathu faaqatun xataa yaquuma halaaatun min dawi lxaajaati min qawmihi laqad asaabat fulanan faaqatun faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiib watusuula salawatu lahi wasalaamu calayhi markuu ka warramay dadka baryada iyo waxweydiisiga dawarsigu u banaanyah maa mid weeye yuqbalu la aqbalayo fiihi gudihiisa alaaatun saddex wa huwa shahaadatu rajulin waa nin markhaatigii iyo imra'atayni lama dubara fi lxuquuqi almaaliyati xuquuqdii maaliga ku saabsanayd weeyaan wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataan alla waa tuyiri subxaana wa tacaala maa shay laa yuqbalu aan la aqbalayn fiihi gudihiisa ilaa rajulaani laba nin mooyaane waa kalqisaasi walxuduudi waxyaabihii qisaasi iyo xuduudi ah laba nin wax ka yar markhaatiga la aqbali maayo allah subxaana wa dee waatuu arrintaa qur-aanka iyo meelo badan lagaga warramo weeyaan maa yuqbalu fiihi wax la aqbalayo rajulu nin waaxidun keliya wahuwa ru'yatu hilaali ramadaana waa bisha ramadaan maxaan ku aragtideedii weeye waatabiibu iyo dhakhtarkii isaguna markhaati kacaya fii dawaa'i laadamiyi bani aadam dawadii mara ka noqonayo ka markhaati kacaya haddii wax yimaadaan wlbataaru wlbayaaru waa dhakhtarkii maxaankuda dhakhtarka xoolaha daweeya bataari la yidhaahday waalbayaaru dhakhtarkii xoolaha daweynaya oo fidaai daaba xanuunkii daabada fidaai laadamiyi dhahaa watabiibu dhakhtarkii oo fidaai laadamiyi bani aadam xanuunkii ka markhaati kaca waalbayaaru dhakhtarkii xoolaha oo isna ka markhaati kaca fidaai daaba daabad xanuunkeed asaadisu maa yuqbalu fiihi rajulu waaxid maa mid wey yuqbalu la aqbalayo fiihi gudihiisa marhaatigiisa rajulu waaxidu mid keliya la aqbalayo bishahaadati rajul waaxid wayamiinu iyo dhaar maa midkii wey laa yuujadu aan la helayn fiihi gudihiisa ilaa shaahidun marhaati waaxidun keliya fayuqbalu waa la aqbalayaa maca yamiini lmudaci kii wax sheeganaya dhaartiisii fi lxuquuqi lmaaliya xuquuqdii maaligaad wixii ku saabsanaa wey maa yuqbalu fiihi qowlu imra'atin waaxidatin maa mid weeye yuqbalu la aqbalaya fiihi gudihiisa qowlu imra'atin qof dumara qowlkeed waaxidatin keliya wahuwa isaguna maa kii weye laa yaalicu aanu arkaynu daalacan karin calayhi dushiisa arijaalu raggi oo min umuuri nisaai dumarka arrimahooda ka mid ah oo de wixii dumarka arrimahooda ka mid raggu aanu isagu ogaan karin ama arki karaynin qof dumara unbaa ka markhaati kacaysa sida maxaanku idhahdaa wixii maryihiide ka hooseeyey ceeba qofka dumada ku iman kara sida bikaara ma qofku mise waa carmar xayd ma heshaa ma dhashaa maxaanku ma nuujisaa waxyaala caynkaas oo kale ah maa yuqbalu wixii la aqbalayo fiihi gudihiisa qowlu imra'atin qof dumara hadalkeed waaxidatin keliya maca yamiinihaa iyadoo dhaarteeda ay la socoto wadalika kaasina waxaa weeye fi radaaci waa nuugmadii ida tuhimad haddii la tuhmaysto qofka dumara qofkan anigaa nuujiye hadday tidraahdo oo markaa hadalkeeda la tuhmaysto waa la dhaarinaya halkaa marka haddaan la tuhmaystana marageeda keliya ku filan maa yuqbalu fiihi shahaadatu ahli lkitaabi maa yuqbalu maa shay wey yuqbalu la aqbalayo fiihi gudihiisa shahaadatu ahli lkitaabi ahlu kitaabka markhaatigiisii maca yamiinihim dhaartooda ay la socoto alwasiyatu waa dardaarankii fi safari safar gudihii yimid waase goorma idaa lam yuujad haddaan la helin hayruhum iyaga cid aan ahayn haddaan la helin weeyaan alcaashiru maa yuqbalu waa shay la aqbalayo maragiisa maa mid wa yuqbalu la aqbalaya fiihi gudihiisa shahaadatu sibyaani caruurta markhaatigooda wahiya taasina waxa weeye bacduhum wahiya taasina waa bacduhum barhkood calaa bacdin barka kale markhaatigooda loo qabto idaa lam yakun rajulin nin haddaanu halkaa joogin oo caruurtii saxaabadu ibnu qayim wuxuu leeyahay caleyh raxmatullah ibnu qayim xaashiyat rawda almurabic wuxuu leeyahay mujalladka toddobaad sagaashan boqol koob iyo sagaashan saxaabada dhaqankoodu iyo fuqahadii reer madiina waxay ahaayeen caruurtu wixii dhaawacyo iyo qooma isgaadhsiiso haddaan meeshaa rag jooga rag aanay joogin waaweyn iyaga markhaatigooda ayaa la isu qaban jiray buu leeyahay ibnu qayim caleyh raxmatullah wa baabu shahaadatin cala shahaada wuxuu baab u yahay marhaati marag marag marhaati markhaati laga dul noqdo fiihi daabitun waaxidun markhaati markhaati laga dul noqdo wuxuu ujeedaa maalan qaabka loo xambaaraya waxa weeye nin baa wuxuu yihi war hebelow markhaati ka noqo markhaatigaygan anigu inaan markhaati ka ahay ninka hebel hebel la yidhaahdo inuu aniga naftiisa markhaati ii geliyo haddaba markhaati ka noqo ninkaa hebel hebel la yidhaahdo inuu aniga imara gashaday haddaba hebelow adigua markhaati ka noqo ama inaan ninkaa waxaa markhaati uga ahay hebelow adigu ogow ama inaan maxaanku idhaahdaa hebelow waxaa anigu agtayda ninkaasi ugu sugan yihiin oon mara ka ahay haddaba ogow tusaale wuxuu noqon karaa maalan wuxuu noqonayaa inaan maxaanku idhaa anigu markhaati ka ahay ninka cali la yidhaahdo inuu cumar boqol dollar ku leeyahay oo markaa aan qof kale ku idhaahdo nin jaamac la laidhaha maalan war jaamacow markhaati ka noqo anigu inaan marag ka ahay ninkaa cali la yidhaahdo inuu cumar boqol dollar ku leeyahay ama markhaati oo ama markhaati ka noqo inaan anigu cumar cali markhaati u ahay markhaatigaygaa qaadoo ka markhaati kac wuxuu leeyahay ibn cabdilbar ee abu cubayd baan horna aleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay ajmaca alculamaau min ahli lxijaazi walciraaq cala imdaai shahaadati cala shahaada fi lamwaal axmed ibnu xambal mar la su-aalay ma banaan tahay markhaati markhaati la gashado wuxuu yidhi hiya jaa'iza ma banaanta sida uu ku keenayo fawsaan mulakhas lfiqhiga sidaa awgeed ayaa waxay culimmadu isweydiiyeen goormaa loo baahan karaa markhaati markhaati loo qabto waxaa loo baahan karaa maal qofkii markhaatiga asalka ahaa ee waxaan ogaa ayaa meel fog jira ama safar buu ku maqan yahay suuragalba maaha goobtii dacwadu ka dhacaysay inuu yimaado cid kaluu markaa maxaan ku idhahdaa markhaatigiisii usoo xawilaya usoo dhiibaya ciddaasaa marag furaysa ama ama wuu xanuunsanayaa dacwadiina waa socotaa dibna looma dhigi karayo sidaasu marka qofkii markhaatigiisa uu soo mara gashaday uu ku marag furaya ama wuxuuba ka baqayaa hadduu meesha yimaado dhibaata inay soo gaadho oo la waxyeeleeyo ama maxaanku ihahda wuxuuba doonayaa inuu safro intaan xilliga maxkamadda loo qabtay markhaatiga in la keeno aan la gaadhin inahaasba way keeni kartaa wuxuu yihi sheekhu marka shuruudu shahaadati cala shahaada shuruudaha markhaati markhaati loo qabtaa arbacatun afar weeye an takuuna fii xuquuqi اlaadamiyiin horta waxaan laysaga mara kacayaa waa inay noqoto wax khuseeya xuquuqda bani aadamka labo tacaduru shuhuudu اlasli waa inay cudurdaarowdo suurogeli weydo inuu soo xaadiro goobjoog noqdo markhaatiga asalka ahaa in la helo oo meesha yimaado saddex hubuutu cadaalati shuhuudi اlasli waalfarac waa inay sugnaato cadaaladda markhaatigii asalka ahaa iyo kan farace iminka isna lasoo markhaati gashaday afar dawaamu lcadaalati cadaaladdu waa inay joogta tahoo la helaa fiihimaa dhexdooda ilaa suduuri lxukmi ilaa xukunka intuu fulayo labada qof waa inay cadaalad ku shaqeeyaan oo labadiiba inay cadaalad laga helo waa shay laga maarmaan ah baabu khaamis alyamiinu fi dacaawa dhaartii la dhaaranayay maxaanku waisuheegooyinka isu sheegashooyinka wax laisu sheeganayo wa fiihi alaaatu dawaabit adaabitu lwal albayinatu markhaati waxaa laga doonayaa oo dushii ay tahay cala almudacii kii wax sheeganayay walyamiinu dhaartuna calaa man qof korkiibaa laga rabaa ankara dafiray xuquuqa alcibaadi addoomaha xuquuqdoodii ka dafira dhaar baa laga rabaa isna adaabitu thaani idaa xalafa hadduu qofku dhaarto calaa ficli nafsihi naftiisa wuxuu sameeyey hadduu ku dhaarto xalafa cala albati wuxuu ku dhaaranayaa si go-an buu u dhaaranaya oo qofku haddii wax uu isagu sameeyey ku dhaaranayo si go-an buu u dhaaranaya wax shagshak iyo labaclabac ku dhaaran maayo wa calaa ficli hayrihi waxaa qofkii qof aan isaga ahayn ficilkii hadduu ku dhaaranayana xalafa wuxuu ku dhaaranaya calaa nafyilcilmi waxa inaanu isagu ogeyn ayuu ku dhaaranaya <coughs> waxaa isagu ogeyn buu ku dhaaranaya waayo dee suuragal maaha in qofkan ficilkiisa qofka kale ficilkiisa inuu koobo lagumana kallifin arrintaa isaga ah adaabitu haaliu lilqaadi taqliidulyamiin lilqaadi qofka qaadiga waxaa u sugnaaday taqliidulyamiini dhaartii inuu adkeeyo bilqowli hadal ku adkeeyo aw bizamaani ama waqti ku adkeeyo aw bilmakaani ama makaan ku adkeeyo idaa ra'aa waase hadday u muuqato daalika arrinkaas oo ninka qaadiga ahaa inuu dhaarti adkeeyo inuu yidhaahdo oo kale war dheh wallaahi baan ku dhaartay dheh allaha aan xaq lagu caabudo axadan isagahay aanu jirin dheh sidaa dheh ama maxaanku yidhahdaa waxaad tidhaahdaa salaada casar lagu dhaarinayaa waa zamankii oo taxbisuunahumaa min bacdi salaati suu alla u yidhi subxaana wa tacaala ama waxaad tidhahdaa masaajid gudihii baa lagugu dhaarinaya haddaad waxaa been ka sheegtay adii kalada ama kacbadaa lagugu dhaarinaya wixii la marka wuxuu yidhi sheekhu ilqaadi qaadiga waxaa u sugnaaday taqliidu adkayn ayamiini dhaarta u adkeeya bilqawli u adkeeya aw bizamaani ama xilli ku adkeeya aw bilmakaani ama makaani meel ku adkeeya kitaabu liqraari waa qiristii shan baab buu sheekhu ku keeni doonaa caleyh ramat ullah an dabdi wa fiihi hamsau dawaabit shan daabit ayaa ku sugan o laa yasixu liqraaru iqraarkiiyo qiriddu ma ansaxayso ma ansaxayo oo ansixi maayo ilaa min mukallafin mukhtaarin qof isagu mukallafahoo caaqilahoo qaangaadha waxaana isagu iskii u doonay mooyaane aaaru daabidu haani laa yasixu ma ansaxayo iqraaru sabiyi ilmayo qiritaankii in wax qiro ilaa fii maa udina lahu fiihi wixii isaga loo fasaxay mooyaane oo min atijaarati wax iibsi ah iyo wanaxwiha wixii lamid mid ah waayo dii kale laga qaadi maayo waxa wixii aan ahayn addaabit athaaliu yasixu waa ansaxaya iqraaru lmariidi qofkii bukaqiriddiisa u wax qiro bimaalin xoole uu qiro ligayri waariin mid dhaxal leh ayrkii uu qiro oo qof dhaxal leh maxaanku idhaahdaa haddii uu qofkii xanuunsanayay xoole u qiro kii dhaxalkaa lahaa midaan ahayn yidha hebel waxaasaa la siiyey maxaanku idhaa isagu waxa weeyaan waa loo aqbalayaa adaabidu raabicu laa yahbutu liqraaru iqraarkii sugnaan maayo ilaa bitasriixi lxaajaazimi caddayn maxaanku idhahdaa go-an mooyaane iyadoo ay la jirto maca alqasdi ujeedo iyo qasad iyo waniyatu iyo ay la jirta mooyaane de meesha waa in la helaa waayo xaqani dimada si ugu sugmaa meesha la doonaya kuma filna marka wax in la kinaayeeyo ama la sarbeebo kuma filne wixii waa in la caddeeyo oo la gooyaa la rabaa addaabit alkhaamisu man aqara bishahaadatayn qofkii shahaadateyinkii qira walaa ilaha ila allah muxamadu rasuulu llah walow qubayla mawtihi dhimashadiisa ka horba ha noqotee xukuma biislaamihi islaamnimadiisa qofkaa isagaa la xukumayaa oo dee waxaa sheekhu ka wadaa halka kani laa yahbutu liqraaru ila bitasriixi aljaazimi maca alqasdi waanniya markuu leeyahay waxaa looga jeedaa de waxa weeyaan xaqani xaqu wuxuu ku sugmayaa dimada marka dee ma anfacayso ilaa la helo meeshii kinaayai waxaa ma soconaysa warcadoo go-aan baa la rabaa nas'al llaha subxaanahu watacaala an yaktima lana bihimaa ilahay waxaynu weydiisanaha tawxiidka iyo maxaanku iraha shahaadateynkaas in noogu khatimo halkaa waxaa ku dhamaaday kitaabkii bidaayat lmutafaqih ilahay baa mahadda iskale subxaanahu watacaala asal allaha subxaanahu watacaala an yajcala aqwaalana waafcalna khaalista liwajhi lkariim اللهم انفعني في حياتي وبعد مماتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين